illaah alxamdu lilah salaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacdu kitaabka qaybtiisii labaad baynu ku jirnay waxaynu maraynay fasalka sideedaad alfaslu saamin fasalka sideedaad fii aadaabi iljuluusi waalmajlis fadhiisashada iyo goobta la fadhiiso usluubkeedii anshaxeedii buu u fasalya meesha la fadhiisanayo oo tanoo kalea ah, ama habka loo fadhiisanayo ayaa fasalka idil ku saabsan yahay meesha waxaad ka garanaysaa diinta islaamka kaamil inay tahay waxay dhaaftay in aan la arag wasadaqa allaahu fii qowli maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka eebba gudihiisa waxba ma aanu tegin hadiiba laga hadlay goobtii la fadhiisanayey iyo fadhiga adabtiiyo alfu wuxuu u baahan yahay kolkaa waxa laga tegay waynayan jirin ay nasiib daradu tahay jahliga ummaddan diintan ku abtirsanaysa ay ka qabta diinteedi dadkii muslimiinta ahaa yantasibuuna ila alislaam wa jahlihim can alislaam inay islaamkiina ku abtirsanayaan waxay islaamka yaqaaneen aan la arkin dhibaatadu meeshay ka timid waa meesha wailaa fadiinulislaamiyu maa taraka shay-an fadiinulislaamiy maa taraka shay-an wasadaqa allaahu fii qowlih wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay ma faradnaa fi lkitaabi min shay kolkaa wuxuu kitaabku ka tegey male alfaslu haaminu cashirkiisii dheeraad fii aadaabi iljuluusi fadhiga usluubkiisa gudahooda ayuu u fasal yahay iyo walmajlisi golaha la fadhiisanayo almuslimu qofka muslimkaa xayaatuhu muslimka noloshiisa kulluhaa nolosha idaylkeeda khaadicatun waxay u hoganaysaa taabicatun waxay raacaysaa lilmanhaj wadada alislaamiy loo nisbeeyey alladii manhajka tanaawala taabtay kulla shanin shay la arka idaylkii taabtay min shu-uuni ilxayaa nolosha arrimaheeda ka mida taabtay xataa juluusi ilmuslimi qofka muslimkaa fadhiisashadiisaba allaha ka dhigo wa kayfiyat mujaalasatii muslimka siduu ula gala wadaagayo ama ula fadhiisanayo biikhwaanihi walaalihiisa muslimiinta felida sidaa daraaddeedba kaana almuslim qofka muslima yaltasim wuxuu qofkaas ku xirnaada bilaadaabi usluub ataaliya ee soo socota fii juluusihi fariisashadiisa gudaheeda iyo wa mujaalasatihi walaala la fariisigiisa labaduba wuxuu ku xirnaanayaa usluubka soo socda kow wuxuu ka bilowdaa idaa araada muslimka hadduu doono an yajlisa inuu fariisto fainahu qofka muslima yusallim wuxuu salaamayaa awal wa qabla kulli shay hadduu yimi meel golaa oo muslimiin walaalihiya fadhiya fadhina uu damacsan yahay wuxuu ka bilaabaya fainahu ina almuslima yusallimu wuxuu salaamaa muslimkii calaa ahli lmajlis golahan uu yimid iyo goobtuu yimid dadka jooga korkooda ayuu salaamayaa awalan i awal marka ugu horeysa bitasliimi alislaamiy assalaamu calaykum waraxmatullah tanuu ku salaamaya oo marka hore calaykum asalaam goorta la yihaa uma ka gadaal buu yajlis salaam kadib fariisanaya xaggee fariisanaya ma labuu kala dhexgalaya ama dadkii ka horaaye uu ka goortilaabsanaya maya meel alla meesha banaan kaasuu fadhiisanaya xaysu meel buu fadhiisanaya intahaa bihi isaga uu kula dhammaado almajlis majliskii waa xirmay hortii baa la bilaabay waa la iswareejiyey kolkaa goobta uu ka banaan yahay ayuu fadhiisanaya tillaabsan maayo dad kale u gudbi maayo intii hortii fadhiday ee guntanay argagixin maayo laba iska dan leh kala dhac fadhiisan maayo xaysu meel buu fadhiisan uu intaha kula dhammaaday bihi muslimka almajlisu golaha ayuu fadhiisanaya walaa yuqiimanna muslimkii yuusan kicin axadan qofna inkasta hadduu qiimi leeyahay min hortiisii fadhiyey intuu ka kiciyo meeshii inuu fadhiiso ma banaana walaa yuqiimanna <clears throat> yuusan kicinin axadan qofna min majlisi axadka meeshuu fadhiyey yuusan ka kicin liyaquda inuu isagii fadhiiso fii fi lmajlis goobtuu ninka ka kiciyey inuu fadhiiso tayuusan yeelin walaa yajlis qofka muslimka yimid ma fadhiiso bayna asnayn laba isgara fadhida dhexdood ma fadhiiso ilaa biidnihima labadoodii inay u ogolaadaan maahaane daliilkii waa kana liqowli rasuul war ilaa daliil la saaro war nin yidhi unbuu iska noqonaya laakiin markii daliil la uskiyo allaa yidhi nebi baa yidhi war waa dhama liqowli rasuul subanaha hadalkiisii ayaana u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi rasuulka laa yuqiimana yuusan joojinin axadukum idinka qofkiina rajulan qof kale min majlisihi meeshuu fadhiyey yuusan ka joojinin uma ka gadaal usan yejlisu fadhiisanin fiihi meeshuu ka joojiyey walaakin walaakina yashatawasau meeshaad fadhideen nafteedii isla waasiciya isagoon kiina kicin awal sii fadhiyey uusan boos waayin kii yimid tawasacu isleekeeya aw tafasacu kala durdurka wa kaana bnu cumar cabdullaahi ibni cumar wuxuu idaa qaama hadduu u kaco lahu cabdullaahi rajulun hadduu nini u kaco min majlisihi goobtuu fadhiyey uga kaco oo yidha adigaa saxaabiya caalima iga mustaxiqsan soo fadhiiso hadduu yidha lam yejlis cabdullaahi ma fadhiisan jirin fiihi majliska looga kacay oo nahyigii nabiga ayuu xusuusnaa laa yuqiimana axadukum rajulan min majlisihi humay yejlisu fiihi tii buu xusuusan yahay markaa meel looga kacay cabdullaahi ibni cumar ma fariisan jirin waqaala jaabir ibnu samura wuxuu yihi radia allaahu canhu isna saxaabi jaliilow kunna waxaan ahaan jirnay idaa atayna anabiy haddaan suubanaha u nimaad sala allahu calayhi wasalama jalasa axaduna qofkana wuxuu fariisan jiray xaysu meelu yantahi bihi kuna dhammaado almajlis golaha wey weliqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu alayhi wasalama laa yaxilu ma banaana lirajuli nin an yufariq inuu kala geeyo bayna snayn laba sii fadhiday dhexdooda ilaa biidnihima labadaas ogolaashadooda inuu ku fadhiisaba maahane intaa qodobkii koobaad ee fadhiga u lahaa isnay qodobka labaad waxawy idaa qaama axadun qofkii hadduu joogsado min majlisihi goobtuu fadhiyey ayuu ka kacay dhan buu uga kacay danaha ka mida waasoo weyse qaadanayey oo waxaada uu soo noqdo ilayhi ila almajlis intaan waktigii fadheelaan daqiiqooyin buu maqnaa goobtii buu ku soo noqday fa huwa kii ka kacay baa axaqu ku garle bihi booska laga qaadan maayo dambu uga kacay waana ku soo noqday biqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabigu yihi idaa qaama axadukum qofkiin hadduu joogsado min majlisin meeluu fadhiyeyna ka joogsado uma ka gadaal uu rajaca laabto ilayhi ila almajlis meeshuu ka kacay uusoo laabto fahuwa isagii ka kacay baa axaqu ku xaq badan bihi majliska saddex laa yajlisu ma fadhiiso fii wasdi xaalaada wareegga batankiisa kolba sibaa loo fadhiista haddii fadhigii hore u xalado ahaa oo wareegsana oo ninba nin garab fadhiyey oo sidaa loo ticina sidii subaxa ardadoo kale haddii loo fadhiyey dhexda lama fadhiiso dhexda lama fadhiiso laa yajlisu ma fadhiiso fii wasfi lxalaada wareega dhexdiisa ma fariisto liqowli xudayfa xudayfa hadalkiisii ayaa u daliila uu xudayfa yihi ina arasuul suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi suubanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya lacana nabiga waa lacnaday man qofka jalasa fariista fii wasati alxalaaqa goobta dhexdhexaadeeda qofkii fariista nabiga waa lacnaday oo meesha dhexdhexaada dadkay ka dhacaysa kolka meel dad ka dhacaysa lama fariiso safka meel ka gal waa uu ka xirmay gadaadiisa fariiso amaa goobta dhexdeeda haw dhowaanin afar idaa jalasa hadduu qofkii muslim ahaa fariisto yuraaci wuxuu ilaaliya alaadaaba anshaxa alaatiyati imanaysa kow hayajlisa waa inuu fadhiiso wacalayhi isagay korkiisa ka muuqato waqaarun culays iyo deganaan iyo odaynimo iyo wasakiinatun xasil ayuu u fadhiisanaya maxaan la ogolayn walaa yushabik iskuma kakataaro bayna asaabicihii farihiisa isma dhexgelgeliyo cayaar weeye taa majlis baa timid golo sharaf akhyaarna waad la fadhidaa meel unbaad fadhiisan si deganna maad u fadhiisan xibnahaagana waad dejinaysaa walaa yacbas ma cayaaro bilixyatihi garkiisa inuu farageliyo jijido ma yeelo aw khaatimihi inuu kaatuntiisa iyo saacaddiisa warwareejiyana ma yeelo masiiba ka daran walaa yukhallil ma findhixiso asnaanahu kaduu ka yimi goobtuu fadhiistay weli dhuwo buu qaatay markaasuu fi nacim iyo ilka qoryayn galay goobtii dhexdeeda lama yeelo falaa yukhallil ma fidixisho asnaanahu ilkihiisa hawa mase yudkhil ma geliyo isbacahu fartiisa fii anfihi sanbifiiqiduu galay fartuu sanka gelina qolfuu ka soo gula lama yeelo aw yudkhil ma geliyo isbacahu fartiisa fii anfihi sankiisa ma geliyo aw yugsir ma badiyo min albusaaq andhoofdoof roobka hadduu soo fadhiistayba sufuudiisa uu bilaabay watanakhum siinsi buruf sanka ama khaaq oo wasaq maskaxda fadhida ama xabadka fadhida uu raadqaad iyo baadigoob ku sameeyo qurum qurum uu ka siiyo kor iyo hoos neefta u jiido waxa meelo ku calimna inay soo go-aan goobteed ma ah xamaamka la iyo wejidhaq guriga ha yeelin aw yugsir ma badiyo min albusaan andhuuftufid watanakhuni siinsi iyo xaakaysi aw yugsir ma badiyo min alcudaad hindhiso oo hirdhabka ku hayo yuusan yeelin waataynu taasi hore uga hadalay hadday ku soo hujuumto oo hergadiyo wax kugu cusub yihiin inta la celin karo ayaa la celiyaa codkeeyana waa la yareeyaa watasaawuri midaan waaba ka daranta ammaansigii wey kolkaa goobtii dhexdeeda sidii ritikoqa kolba afkiina saas u kala qaado dalqada banaanka keento muslimiisa kaa kala xadeey inaad libaxyowdaa lagu mooda goobtaa lagu banayna lama yeelo watasaawub hamaansigii wey waliyakun ha noqdo majlisuhu qofka muslima fariisashadiisa haadi-an mid degan inaad fadhiisatay in kaleba yaan lagu kala ogaanin qaliila alxaraka dhaqdhaqaaqiisa uu yaryahay ka gadaal walyakun ha noqdo kalaamuhu hadduu hadlaayo oy meel baashaal tahay darsi haddii la wado iyo ictikaaf iyo qiraa'atu aan ama salaad la sugaayo markaa war maba jiro ee meel baashaal hadday tahay hadalka la wada dhagayso hortayda dhanku ujeeda baro ka gadaad wax ku darsan karayso waxyar oo la isku duway oo macquula ah, oo qiimaysan intaasaad sheegi doontaa haddii geel loo heesaayey inaad goryo u heesto hayeeli horta dhegayso sheekada say u socota baro haddaad wax ka og tahay wax munaasiba ku darso haddii kale iska aamusoo dhegayso walyakun ha noqdo kalaamuhu muslimka hadalkiisa manduuman mid la jacay oo habaysan mutazinan qiimaysan waa inuu noqda waidaa taxadas marka majliskiibuu yimid sheekadii buu qaatay majaalkiyaa loo dhiibay intii kale waa dhagaysanaysa goobtiiya ha uga sheekaynin waxaan jirin waxaad hubinna ha keenin war ilmo iyo war bilcanna ha keeni waxaad og tahay inuu run yahay oo sawaab yahay oo toosan yahay ha noqdo waxaad ku hadlayso waidaa taxadas qofka goobta yimid hadduu warama falyataxar ha ku dadaalo hase waa runta ka gadaal haddana walaa yugsir yuusan badinin min alkalaam hadalka yuusan badinin oo goobta iyo jaaniska dadka meesha fadhiya oo dhan buu ka dhaxeeya kisir haddaad sheegtay ayadaadii waa qaadatay dadka jaanisi walaa yugsir yuusan badinin min alkalaam hadalka walyatajannab ka fogaado almasaaxa dheeldheel iyo walmuraai sussus inaad dadkaad goobta ugu timid faragelin iyo dhakajiidid iyo kolba qof dhagtaabka uu qabo ha yeelin walyatajanab ha ka dheeraado almasaaxa xayaariyo walmuraa isustus waalaa yataxadas waa inuusan ku sheekoonin bixijaabin la yaabin can ahlihi uu la yaabaayo wa awlaadihi uu la yaabayo wa sanaacatii farsamadiisa aw intaajihi wax soo saarkiisa almaadiyi xoolaha waladabiyi ama usluubka min shicrin aw taaliifin waxaa weeye kolkaad goobtii timid ha ka sheekayn wanaaggaas ha kuu qarsoonaado haddaad adiga fiicnaantaada ilmahaga fiicnaantooda islaantaada fiicnaanteeda warshadaada fiicnaanteeda wax soo saarkaaga dadaalkaaga gabaygaaga inaad adiga meeshii isku ammaanto golihii ha yeelin waa lagu qoonsana waalaa yataxadat marna waa inuusan ku sheekoon oosan dad ugu sheekay biijaabin la yaabidu can ahlihi ahalkiisa xaggiisa la yaabaayo wa awlaadihi awlaaddiisa uu la yaabaayo aw sanaacatihi farsamadiisii uu la yaabaayo aw intaajihi waxsoo saarkiisii uu la yaabaayo almaadiyi loo nisbeeyey wax dhaqaalihii iyo maalkii waladabiyi kii kale adabiyaha adabku waa macay min shiciin hadduu gabayaa yahay intee jeer baan gabyey yuusan oran aw taaliifin hadduu musanif kutuba dejiye yahay intee baan dejiyey waxa yuusan oran ha ugu sheekaynin golaha ama goobta ha uga sheekaynin waxyaalahaas adiga ku khuseeya waidaa xadasa hadduu hadlaayo kayru isaga kayrkii hadduu hadlaayana oo qof baa hadlaaya asoqa waa dheg raarixiya yaa suma waxaa la sheegayuu maqla oo wuxuu diidaya marka kayrkaa hadlayo inaad qofkii warka dhexgeliso ama goobtii ka qaadatid ama warkiisii ihmaalisid oo tixgelin la-aan aadan siinin muuna yaqiini hayeelinsaas waidaa xadasa hadduu waramayo kayruhu isaga maahaane qof kalena aasuqa waa dheg raariciya yaasma waxaa la sheegayuu maqla hayra mufaariid isagoo mid ku xadgudbaya kayrkiia filicjaabi la yaabida bixadiidi man qof warkii uu la yaabo yasmacu uu maqlay oo qofka waramayo hadduu warkiisa ku yaabgeliyana sacab iyo qayliya dhawa ha bilaabin xooga majidka deganaantiisa ilaali hayra mufrid isagoo mid ku xadgudbaya kayrkiia filicjaabi la yaabid bixadiidi man qof warkii uu la yaabo yasmacu u maqlayo waanlaa yuqaatica waa inuusan goyn alkalaama hadalka oo qof baa sheeko waday qofkii sheekadii kama dhicin isagii baa warkii qofkii gooyey mid kale ka dul furay kama yeela kala dhimasho wey waanlaa yuqaatic inuusan goynin alkalaama warka aw yadlub inuusan dalbin ilayhi isaga icaadatuhu ku celintiisa oo qofkii warkii uu waday warramaayey qayb ka mid a ah ku dhaaftay dadkoo dhan baa dhagaysanaayey kolka warwarkaagii ma fahmin iigu celi markaas baa dhihin goor baad dhihi doontaa ama dadka ku ag fadhiya baad weydiin doontaa ama goorta goobta lagu kala tago baad gaar ahaan u weydiisan doontaa kolka inaad warkii socdayna dhaawacdo kii sheekaynayey hama jabiso intii kalena ay ku qoonsato ha yeelin oo intaad ka dhex goojiso aad tidaahi warkaagii ma maqlin wuxuu ahaa kiina silsiladii baa ka lumtay intay u socotayna waa ku qoonsatay waxaa yare ku dhaafay ka sabir haddii kale goor deganaan aan sheeka socon weydi waan laa yuqaataca alkalaam waa inuusan goynin aw yadlub waa inuusan dalbin ileyhi naftiisa icaadatahu icaadata alkalaam warkii ku naqidiisa inuusan weydiin maxaa jira lianna daalika arrinkaas oo ninkii warramayey warkiisa la gooyo ama warkii dhaafay kusoo naqlayida yasuu wuxuu xumaynaya almutaxadis warbixiyihii waramayey may arrinkaa dhaawacaysa walmuslimu qofka muslimka id yaltazam uu ku xiran yahay haadihi ladaaba aadaabka aynu sheegnay inamaa wax kale maaha yaltazimuuha usluubkaas wuxuu ugu xiran yahay liamrayni laba arrimood dardood buu usluubkaasi <clears throat> ugu xirnaanaya axaduhumaa labada amar mid waxaa wey hanlaa yu-di inuusan dhibin ikhwaanahu walaalihiisuu la fadhiyo bikhuluqihi dabeecadiisa aw camalihi shaqadiisa inuusan ku dhibin buusaa u yeelaya sababtuna lianna adiyata almuslimi qofka muslimkaa dhibaatayntiisa xaraamun waxaan banaanayn wey waalmuslimu muslimna waxaa la yihaa man qofka ay salima almuslimuun muslimiintu ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa mid waa midda oo inuusan dhibaato geysan darteed uu mayliskiiyo golihii iyo goobtuu fadhiyey iyo intii la fadhiday uu dhowraya wahaani arrinka labaadee kaaba ka daran an yajliba inuu jiituu raba maxabata ikhwaanihi walaalihii kalgacaladooda iyo wa mu'aalafaatihim iyaga u dulmidooda oo qofkii usluubkaa la tilmaamay tacaala yeesha inta goobta joogta oo dhan baa jeclaanaysa akhyaarsana edab badana aamus badana warkiisu macaana tana abuurmaysa kolka adigii naftaada baa maxabo iyo kalgacal la kasbanaya walidu bilidi haddaad sidii tahayna oo war badnaan iyo warkoo la gooyo iyo waxa haddaad tahayna kana intee ka yimid waa lagu qoonsanay faani arrinka labaad waxa wey an yajliba inuu jiito maxabata ikhwaanihi isaga walaalihiis kalgacalladood wa muwaalafatihi iyaga u dulmidooda ay isaga u dulmaan idaa mara shaaricu shaaricii wuxuu faray bitaxaabubi isjeclaysiin la isjeclaysiiyo waalmu'aalafati isu dulmid xadiidkii nabiga waataan soo marnay uu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam almu'minu ilfun ma'luufun walaa khayra fii man laa yaalaf walaa yu'laf qofka mu'mina dadku aruuriya haddii la uruuriyana waa hoggaansama waxaanasan khayr ku sugnay qofaan isna uruurinayn lana aruurin karin idaa mara shaaricu taasuu u wada nabiga wuxuu faray litaxaabubi isjeclaysiin muslimka isjeclaysiiyo waalmu'aalafati isu dumid bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda la dumo walaalaha kala maqan ee firday ee baahay laysu dhaweeyo dhoweeyo waxaa waa booriyey nebiga calaa daalika arrinkaas korkiisa uuna ku booriyey shan intaasi waa maraafiq alxaama goobaha laysugu yimaad haddii la fadhiisanaayo afartii qodobay horow laakiin meeshaad fadhiisanaysaa jid hadday tahayna aslan waxaad ogaataan meelaha laanay taasi ku jirta waxaa jid la yiri baa loogu talagalay jid ma maqli qaadisaa loogu talagalay waxaan qaadis ahayn oo ama jid loo sameeyey ama loogu talagalay ma jiraan kolkaa jidkii ma qaadi karo istaag la istaago iyo kulan lagu kulmo iyo lagu kala warqaato iyo buuq lagu sameeyo shaqo jid ma ah waad mari kolkaad fadhi iyo sheeko iyo warqad u baahatana kolaha tegay gurigaaga iyo meelaha la fadhiiso ama jidka waadun ku soconaysaa intaasad xaq ugu leeday waxaan ta ahayn xaq looguma le kolkaas sidaa darteed baa jidka usluub gaadu leeyahy bal dhegeysa jidka shan idaa araada hadduu doono muslimka aljuluusa fadhiisasho fi duruqaati wadooyinka dhexdooda la fadhiisto fa inahu muslimka yuraaci wuxuu ilaalinaya alaadaaba aadaabta alaatiyati iman doonta xadiis baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaadoo noo iman doonta waiyaakum waljuluusa fi turuqaat waxaan u kala digayaa idinka jid fariis yaan jidla fariisanan hala qaada jidka meelaha la fariisanaana golayaalka fadhiga loogu talagalay ha noqdeen eyaan jidla fariisanin doodaa la qadimay waxaa la yihi yaa rasuul allah maa lanaa budun kama maarano waa isku warsana waa fariisana maka maarantiin maoho fain abaytum ila aljuluus jidkii in la fariista waxaan hayn haddaad diideen shantaas arrimood iska jir dadka mana isha ka laaba dhibkiinana ka reeba xumahaad aragtiina ka reeba wanaagga la dayacayna fara adinkana wax dhibaataa u geysanina muslimka jidka mara ishiina ha ku dhibina oo ha ku fiiqina kaas wuxuu iga rabaayu kuleeyay maxaan ka wataa wuxuu iga haleeyey afkiina ku dhibina waxaa ka sheegina adinkiinaa ku dhibina kolka ama intaan yeela ama jidka banaanka ka mara waxay moodaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa inaga inuu inagula hadlaayey inagaa jidka fadhigiisa ku waalan wax kale baan aqoonin jidka bartankiisa intaan istubno yaa markii baabuurkii qaaday u yimaad uu hoon ku yeeriyo yaa la hanaaqayo muxuu hoonkaigu yeerinayo adaaba kabsanoo dambi ku jire masaajidka xataa jidka naftiisi baa la qaybiyey oo qayb gaar u dhisan oo jidka xeebtiisa ama qarqarkiisa oo la yar joogsan kara iyo cagta meeshii haysay annaga ma kala jeclin waxaan shir ku qabanaynaa cagta meeshii haysay meel la maro male jidkii waxin baabuurtii male kolkii ama qof muslima uu kula hadlo oo ku yidhaha dariiq inaad meeshii qaadaan rabaa amau baabuur intu yimaado ku baraarujiyo hoon lagu yeedhiyana aad cirka isku saraysa siryadafdaradiisa hoonkiiyo ugu yeedhiye ismaogid adiga wa anta almukhti ninka gafayna waa adiga idaa araada hadduu doono aljuluusa fariisasho fi turuqaati wadooyinka dhexdooda la fariisto fainahu muslimka yuraaci wuxuu ilaalina alaadaaba anshaca alaatiye imanaysa kow ka wareeya waxaa wey rabulbasar ishii laabideeda oo muslimka jidka mara ishaada ka laabo cawraadkooda iyo waxaan kuu banaanayn iyo ceebahooda ha fiirinin falaa yaftax muslimkii jidka fadhiyey ma furo basarahu aragiisa fii maratin gabar marayso min almu'minaat dadka eebba rumeeya ka mida isha laabaa lagu yidhi adaana jid fadhiisay kolkaa gabdhihii maraaye kii la arkaba isa qaxinad ku siisid markaasna ha darsi ka bixisid waa dheer tahay waa gaaban tahay waa xad tahay xayeesi wey waa luga qaloocan tahay xadgudub kale wey ishiyaa la diidana fi mid marayso gadaala min almu'minaati kamida aw waaqifatin mid taagan bidbaabiha albaabkeediiyay taagan tahay oo jidka baa gurigooda ku soo banaan yahay indhaha u ridin aw mustashrifatin mid haryo qaadanaysa calaa shurufaati manziliha gurigeeda xaglihiisa yay taagan tahay tabaylay qaadanaysa kor ha u fiirinin aw mutila mid hadoodiyano calaa naafidatiha inta dariishadda ay madaxsan kasoo tiri lixaajatiha tanay leedahay inay ogaatay rabta kamaa laa yursil siduusan muslimka u diraynin nadarahu haragiisa xaasidan isagoo xasta lixadin qof mid meel mara sobal baabuurku wato finaantiisa fiiri ha yeelin aw isagoo xaqiraya calaa xadin qof kale bitacbaana oo meesha mana oo gaablaabahana muxuu yahay yuusan yeelin kolka godobka koobaad haddii la fadhiisto taataa la ilaalinaya ishaa muslimka laga reebana laba an yakufa waa inuu reebo aadaahu dhibkiisa can ilmaara dadka goobta mara inuu ka reebo oo min saari naas dad dhammaantiisa oo falaa yu ma dhibo axadan qofna bilisaanihi carabkiisa kuma dhibo saamban saaban isagoo cayna aw shaatiman af xumayna aw caa'iban mid dhaliila muqabixan mid qaabdarnayna walaa yabda walaa biyadihi gacantiisa kuma dhibo waariban isagoo garaacaya gof laakiman isagoo feelaya walaa saaliban isagoo fulanaya bimaali kayrihi kayrkiis maalka ka qaadanaya haadiban isagoo mid kale ku carconaya walaa muctariban isagoo isku dadbay fi ariiqi buu isku dadbay saadan isagoo socodkii raasiban waxay ku xirantahay masaladii hore walaa saaliban isagoo furanaya limaali hayrihi kayrkiis maalkiisa yuu siibanaya raasiban isagoo kayrkiis maalkiisii dhacaya yuusan yeelin walaa muctariman isagoo isku dafay fii dariiqi jidka saadan isagoo reebay almaarata dadkii jidka maraayey qaaican isagoo gooyay sabiilahum wadadoodii wey saddex ayaruda ruda inuu celiyo salaama kulli man qof dhammaantii salaamtii sallama salaamay calayhi korkiisa kana mida min almaara dadka jidka soconayo maxaa jira id ana radda salaam salaamta naqideeda oo qofkii ku salaamay lagu naqo waajibun waajib wey liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkii ayaana u daliila waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa midii laydinku salaamay awruduha iyada naq waxa weeye qofka salaamta bilaabay waa inuu assalaamu calaykum ku gaabiyo kii labaadna waa raxmatullaahi wabarakaatuhu yaxsana minha hadda assalaamu calaykum waraxmatullah kii hore yira wabarakaatuhu inuu ku daro saasay ku noqonaysa ee eh, hadduu intiiba wada yiraha isaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isagii baa yidhi aw mithli haw inta ku naq adigan wax kalaa ku darin waxalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu saasaw daliila waa naqa ayaa waajib wey faxayudaas amarka ayaa wujuubka laga qaatay waidaa xuyitu haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayuu idina salaama biaxsana mid ka wanaag badan min hatii laydin salaamay aw ruduha iyadinaqa afar an ya'mura dadka jidka maraya inuu faro bimacruufin waraag buu farayaa turikan laga tegay amaamahu hortiisa looga tegay oo wuxuu arkaya dadka jidka maraya ee hortiisa ka muuqda wax macruufa oo la isfaray laakiin laga tegay yuu arkaya isaga ha faro wauhmila la dayacay sha'nuhu macruufka arrinkiisa wahuwa isaguna yushaahiduhu hortii la dayacay ee macruufka laga tegay wuu arkayay siduu waa isaga arkayey in macruuf meeshaa lagu tegay lamas-uulun la weydiinaya fii hadihi ilxaal markaasi can ilamri farid xaggee isagaa la weydiinaya bihi macruufkii laysfaro sababkuna liana alamra isfarid bilmacruuf wanaag laysfaro fariidatu kulli muslimin qof muslima kulligii faralkiisii wey yatacayan waxaa caynooba calayhi korkiisa ayuu ku aynoobay oo walaa yasqudu faralkaas ahami uqumid maahaane si kale ku dhici maaha bii faralkii loo qumo wa mihaaluhu wa mihaaluhu mihaalka arrinkan tilmaanay waxaa wey ayunadaa lisalaa jidkuu fadhiyey salaaddii baa la aadaamay aadaankii hadduu soconayey dadkii la joogay wax jibayo male oo idaa samictum lmu'adin haddaad maqashiin faquuluu misla maa yaquul wuxuu leeyahay laa kolka aadaankii waa socda wax ajiibayana male tanuu arkay war maxaa idinku aan buu leey ajiib aadaan ku leey wa mihaaluhu an yunaada in loo aadaano lisalaa salaaddii baa loo aadaanay walaa yujiib mana ajiibayaan alxaadiruun goob joogyadii la joogay min ahlilmajlis goobta kuwa fadhiga ka mida fa arrinka waxaa wey yatacayan inuu ku cadaaday calayhi muslimka korkii amurahu inuu dadka falo fii ijaabati lmunaadi kan adaanaya ajiibidiisii yuu faraya lisalaa salaada dadka ugu yeerayay id haada ajiibidda qofka muadinkoo la ajiibo min almacruuf wanaaggii buu ka mid yahay falamaa goortii turika laga tegay oo dadkii ay ajiibi waayeenba wajaba waxaa ku waajibay calayhi kan muslimkee meesha fadhiya an yaamura inuu faro bihi macruufkaa laga tegay ahna ajiibida muadinka wa mithaalun aakhar mithaal labaad waxaa wey goobtiibuu fadhiya mid gaajalla kufkufaaya yaa meeshii maray wax wax taraayana ma arko markaana ha qayliyo wa mithaalun aakhar mithaal labaad waxaa wey ayaamura kolihii inuu maro jaayicun mid ba-an baa maray aw caarun mid haradan baa maray fa calayhi ka fadhiya korkiisa waxaa an yudcimahu inuu quudiyo hadduu waxayo ow yagsugu inuu arad bixiyo waase goorma in qadara hadduu awoodo calaa daalika arad bixintii iyo quudintii wa ilaa hadduusan awoodin amaara inta goobta fadhida ayuu faraya biidcamihi midkaan baahan cunta siintiisa aw kiswatihi arad bixintiisa sababkuna id idcaamu ljaaici ka baahan cunta wa kiswatu lcaari kana alla bixintiisa min almacruuf wanaag buu ka mid yahay aladii macruufka uu yajibu waajib yahay an yu'mar in laysfaro bihi macruufka idaa turika haddii laga tegow shan oo jidkii baan ku jirnaa waxaa weeye ayanhaa inuu reebo qofka muslimkaa ah can kulli munkarin sharciga mid lagu diiday dhammaantiis xaggiis yuu reebaya oo yushaahiduhu arkay munkarkii yurtakab in la fuulayo amaamahu hortiisa sababkuna istabyiiru lmunkar waxaan munkarkaa doorintiisa kalamri yay lamid tahay bilmacruuf wanaagga laysfaro wadiifatu kulli muslim qof eebba u hoggaansamay dhammaantiis hawshiisii wey wanaaggii oo laysfaro xumihii oo layska reebo waa hawl u taalla muslim si u dhan yahay biqowlih hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yihi man qoobka ra-a ogaada imaamu muslim baa xadiidka wariyey ra-a arka malihiin ogaadaan leenahay limaada kalimatu ra-a baa laba u qeybsanta basariya oo araga qalbiya oo ogaana inahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiban qalbigii wey idan ninkii ogaadaan lahayn limaada waxaa weeye aragu waa gaaban yahay qayb cilmiga kamidow waxyaalahaad ogaatay inaad aragtay suuragal wey inaad maqashayna suuragal wey waxaa isla imanaya waxaad aragtay iyo waxaad maqashay labadaba waa soo galay oo dad mawsuuqiina oo toosan waxay kuu sheegaan ee shariya khayra waa la rumaysanaya idan man qofka ogaaday oo minkum idinka muslimiinta idinka mida munkaran ogaaday ama ha arko ama ha maqlo surabaa ku soo gaare wax munkara oyan diinta ogolayn oo la samaynayo qofka ogaada falyugayiruu munkarkii ha dooriyo kolkaasa awooddii lagu xisaabtamoo layihi sidee ku doorinaya siduu koruu ku doorinaya awood ba hadduu qalbiga allaahuma ina hadaa munkara faazilhu ilaahu waxa kan wax fiican maaha waxna kama qaban karo allah wax ka qaban karo allow naga baabil intaa haddii saddexdii midna la waayo imaanna waa la waayo man raa qofka ogaado minkum idin kamida munkaran wax sharciga lagu dafiray falyugayiru ha dooriyo wa mihaaluhu waxaa inuu dalbo amaamahu hortiisa waxaa dulminaya an yabqiya inuu dulmo amaamahu hortiisa axadun midba calaa aakhara mid kale ku dulmay waxbadan baad la kulmaysaa maalinkii inta jeer adow jidkaayo ilmaha baa u bateen dadka waaweyna waa ka dhacda yaa waxaad la kulmaysaa mid mid humaya oo maagaya an yabqiya inuu gardarayso amaamahu hortiisa axadun qofba calaa aakhara mid kale korkii gardaraysay oo fa yadribuhu uu garaacay aw yaslibuhu wuxuu ka qaatay maalahu wuxuu watay fa inahu arrinka waxa wey inuu yajibu waajib yahay calayhi arrinkaa ka ogaaday korkii fii hadihi alxaal sida aan sheegnay gudaheeda an yugayira inuu dooriyo almunkar wixii diinta lagu inkiray oo fa yaqifu wuxuu joogsanaya fii wajhi dulmi gardaradii uu ishortaagaya iyo walcudwaan xullaytankii fii xuduudi daaqatihi awoodiisa intay la eg tahay iyo waa wuscihi tabartiisa hadduu wax qaban karo waa qabanaya haddii kale waa waxdinaya waa hebinaya kii daalimkaa ah, inta hadduu garan waayo wixii qaban kara wuu sheegaya askarta xukuumadda lix anyurshida inuu hanuuniyo adaala ka baadid ah falaw isarshadahu hadduu ka hanuun dalbo axadun qof jidkaas fadhiday mid baa jidka haya guriyo wado iyo waxbuu galan layahay meeshuu rabay uusan aqooni ka wareersan yahay kolkaasuu ku yidhi guriga hebel ma taqaana wax alla wixii uu ku weydiiyo ee aad taqaano ma u sheegaysaa an yurshida inuu hanuuniyo andaala qoobka lunsan falow isarshadahu hadduu ka hanuunin dalbo axadun qof fii bayaani manzili guri cadayntiisa uu uga hanuun dalbay aw hidaayatin hanuunin ilaa dariiqin jid lagu hanuuniyo magacii jid ku haysay jidka hebel la yira intaas ka baxa aw tacriifin bari biaxadin qof la baro min annaasi kamida oo uu ku yihi mimaa taqaano hebel hebel ma taqaan wajaba waxaa ku waajiba ahleeyihiin kan la weydiiye korkii anyubayin inuu u caddeeyo lahu midkaan socdee baadida almansil guriguu raba hadduu yaqaan haw caddeeyo aw yahdiihi ha hanuuniyo adariiq jidkuu weydiiyey aw yucarifahu ha u sheego biman qofka uu yuriidu rabo macrifatahu inuu aqoonsadoo loo sheego kullu haada intaas lixdaa qodob aynu akrinay min aadaabi iljuluusi fariishashada usluubkeedii ayay ka mid tahay fi turuqaati wadooyinka la fariisto lixdaasaad gudani ama jid la fariistaad ka joogi ka amaamilmanzili guryaha hortooda haddii la fadhiiso lixdaasaa lagaa raba wadakaakiini dukaamaha hortooda haddii la fadhiistana lixdaasaa lagaa raba walmaqaahi maqaayadaha haddii la hor fadhiisto lixdaasaa lagaa raba awsaacaati goobaha jardiinooyinka alcaama ee guud ahaaneed iyo walxadaa'iqi beeraha iyo wanawiha wixii lamida haddaad fadhiisatay lixdaa u diyaar garow kolkaa laba un baad mid yeelaysa lixdaas arrimood inaad ku talageshid iyo jidka inaad ka maarantid wadaalika arrinkaasaan sheegnayna liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi iyaakum uxadir waa aan digaya iyaakum idinka muslimiinta iyo waxaan u kala digaya waljuluusa fadhiisasho calaa turuqa wadooyinka korkooda la fadhiiso baan u digaya ixtijaaj baa la qadimay faqaaluu asxaabtu waxay yidhahdeen maa lanaa nooma sugnaanin buddun ka maarmid wey oo jidkii fariisigiisa kama maarano oo maxaad uga maarmi weydeen iladii bay caddeeyeen inama wax kale ma aha iya wadooyinka majaalisunaa goobahaan fadhiisan jirnayba wey nataxaddathu waa babaashaalla fiiha fi geedka dhaxdooda aanba ku baashaalna anu kamaa kamaareena qaala kolkaasaa rasuulku yidhi faidaa abaytum haddaad diideen ila almajaalis inaad jidkii fadhiisataan maahaane wax kaleba haddaad diideen haddaba faatu ariiqa jidkii waxaad siisaan xaqahaa jidka xaqiisii siiya jid inuu xaq leeyahayba kolka hore miyay ogaayeen ma ogeyn qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaqu arib aan siine jidka xaqiisii waa macay qaala arrintaanuu nabiga jacay wuxuu yihi jidka xaqiisa lixdii aan soo sheegnay wey hudulbasar wakaful adaa waradu salaam walamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar wa fii bacdi riwaaya waishaadu ama jidkii banaanka ka mara qaala nabiga oo jawaabayaa wuxuu yihi xaqii dariiqa radulbasari ishii laabideedii wey maxaa laga laabaya xawraadka iyo ceebaha iyo waxaan kuu banaanay oo dhan baad ka laabaysa radulbasari isha laabideeda can masaawi lmuslimiina wa cuyuubihim muslimiinta jidka mara dhaliilahooda xawradooda waxaan kuu banaanayn adisha ka laabi laba waka fulaada dhibkii reebidiisii wey oo dadkaas muslimiinta ee jidka mala af iyo adin iyo il midna ku dhibi maysid isha kuma fiiqdid adin ma qaadid afka kama xumaysid oo maaf xumaysid waka fulaada dhibkii reebidiisii laba saddex waradu salaam salaamtii adiga muslimiinta jidka maraysa ay kugu soo tuurto oo la naqo way wacalaykum asalaam waraxmatullah la yidhaaho afar waalamru farid bilmacruuf wanaaggii la isfara wey shan wanahyu reebid can ilmunkar xumi xaggiisii la reebo wey wa fii bacdi riwaayaat riwaayaadka kale qaarkood waxaa ku sugnaa ziyaada ahna waishaadu daal qofka luunsan ee baadidaa hanuunintiisii wey jidkiibuu ka luunsan yahay gurigiibuu ka luunsan yahay amarkiisii buu ka lunsan yahay hadaad degan oo fadhiya haddaad taqaanid meeshuu doonaayo in la hanuuniyana xaqa jidka ayay ku jirtaa idan waa kala rogan tahay ama jid ha fadhiisan ama lixdaas xaaq gudow wa min adaabi iljuluus fadhiisashada la fadhiista adabteedii waxaa ka mid a tan kafaaratul baa la yihi duca goob baa la fadhiis waa la baashaalay in lagu kala kacay noqotay marka la kaco subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka intaas marka la yihaah a kadib la kaca oo la kala taga haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyeyna wuxuu yihi fa inahaa kafaaratun limaa yakuunu fi lmajlis wixii gafa ee khaladaada ee ka dhacay goobta la fadhiyey aa lagu asturaya magacaad kolka ducadan waxaa la yihaa kafaaratu lmajlis korka laga qabto wey iyadoo dhanba halsadan wey subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka intaasaa la yihaha kafaaratulmajlisaa la yihaha iyadana waxaa lagu gebagabeeyey golaha la fadhiisanayo iyo fadhiga arrimiisi baa lagu gebagabeeyey markaasuu yihi shiikhu wa min aadaabi iljuluus fadhiga usluubkiisa waxaa ka mid a an yastakfira qofkii goobta fadhiyey inuu dembi dhaaf ka dalbo allaah eebbaweyne goormuuna ka dalbayaa cinta qiyaamihi intii goobta la fadhiyey baashaal baa la socday baashaalkii socday waa dhammaaday goorta adiga ay dangaara kugu timaad ee aad tagaysid haddii golihii lagu kala tegayana qof walba gaarnimaa looga doonaya yastaqfirallah ilaahay inuu dembi dhaafid ka baryo cinda qiyaamihi joogsashadiisa agteeda uu min majlisihi meeshuu fadhiyey ka joogsanayo isagoo uladan le takfiiran asturid limaa la asturo casaahu uu mudan yahay qofka an yakuuna inuu yahay qad alama midaaray bihi shaygaa isagee dembiga fii majlisihi intuu fadhiyey fadhiga gudihiisa inuu ku daaray faqad kaana daliilkii subanu wuxuu ah sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi subanaha korkiisa wasalama allaha nabadgeliya idaa araada hadduu rabo an yaquuma inuu ka kaco min almajlis goobtuu fadhiyo yaquulu wuxuu dhihi jiray subxaanak eebow ceebla-aan badnidaa allaahuma yaa allah ilaahow wabixamdika mahadaada anigoo subxaana allaahigi ku dara kolka unasihuka waaxmiduka ilaah waa ku hufaaya dhaliil iyo waxaan ku qalmin dhammaantiisa yaan kaa hufaaya waana kugu mahdina ashhad carabka waxaan ka qira maskaxdiiyo maankana ka yaqiinina xibnahana uga shaqayna anoo dhanna u hogaansama uunka intiisii kale u cadayna an laa ilaaha gar mid lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adiga eebbaweynaa maahaane astawfiru ilaahu dembi dhaafid ayaan kaa baryayn wa atuubu waan noqday ilayka adiga eeba ayaan kuu noqday gafiya gardarro waxaan galoo dhan ka noqday adaan ku gondacaysa oon ku toobad keenay saanu leeyahay subxaanak eebla-aan badnida allaahuma ya allah eebba weynow wabixamdika mahadaada iyo lala qabo ashhad waxaa anqilaya an laa ilaaha gar mid lagu caabudo inuusanba jirin ilaa anta adiga maahaane astakfiruka waa kaa dembi dhaaf dalba waa atuubu waa hoyda ilayka adiga eebba ayaan min jamiici dunuubi walmacaasi kaaga hoydaa waa su-ila subanaha waxaa la weydiiyey can daalika kelimadana la weydiiyey oo faqaala subanaha wuxuu yihi inaha kelimadan ama ducadan kafaaratun waxay dadaysaa limaa gafkii yakuunu ahaaday fi lmajlis goobtaas la fadhiyey wixii gafa ee fadqalalaa ee ka dhacay tana asturaysa idan laga bilaabo saacaddan korka laga qabto wey fadhigaan fadhiga ku-xigana la dhaqangeliyo wey labadii meel fadhiisataba haddii la taga subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayka intaana dadka qaar isticmaali jiraa jir waxay ku dari jireen xamiltu suuan wadamtu nafsi fakfir lii fainahu laa yakfir dunuub ilaa anta walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcali caliim intaas waa dheera laakiin naskii intaan waa sadar keliyo subxaanaka allaahuma wabixamdiga ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka xamiltu suuan wadalamtu nafsi fakfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta walaa xawla walaa quwa ilaa billahi alcaliyi alcadiim wallahu aclam